alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira xadiiska waynu akhrinay markaa si boobsiisaynu u marnay waana fasirnay alkursufa ayaan akhriyey sidii aan akhriyey baanu u dabdinayaa nawawi oo wuxuu odhanayaa bidammi alkaafi waasiin majmuuca labaduba waa godan yihin buu odhanaya kaafka la godo siinkana la godo weji kale ma way saxan tahay fatalajami atalajum marka horeba waa masdar marka waa min alijaam lijaamku waxa weeye waa xakamihii oo kale marka waxaa laga tilmaamayaa sida daabadda lijaam loogu sameeyo kaannahu xidhitaankan afka laga xidhayo ayaa lijaamka lagu tilmaamaya sida loo xidhayana waynu sheegnay oo sifa ahaan waynu tilmaamay masalada inoogu waxay ku saabsan tahay gabadhii mustaxaadada ahayd siday yeelayso maydhasha miyay ku waajib tahay mise kuma waajib aha weyse salaad kastoo farala ay u weysaysataa miyayse waajib ku tahay ta maydhashada axaadiista qaar waxaa lagu soo wariyey in la amrayo maydhasho la amrayo haddaba waxaa kale jira fakhsilii canki dama waa mid iyo fakhtasilii maydho iyaduna waa mid kale lafdi kalena waxaa ku soo aroray waktasilii likulli salaa u maydho salaad kasta fakhsilii dama waxaa loo jeedaa dhiigga laftiisa iska maydh waktasiliina hadday tahay marka ugu horraysay xaydku go'ay maydhashadii xaydka laga maydhinayaa waajib ahaydoo waxaa laga tilmaamayaa xaydka ka maydho marka maydhashadaa hore waajib bay ku tahay waayo waa maydhasho dhiigga xaydku uu waajibiyey oo bisababi alxayd ku waajibiyey maydhasho dambe miyay saarantahay gabadha saxiixu waxay tahay maydhashada xaydka ay ka maydhanayso dhiiggii xaydka ay ka maydhanayso mooye maydhasho dambe waajib kuma aha saas aawadeed ayay culammada qaarkood ay tilmaameen riwaayada lagu soo wariyey wakhtasilii likulli salaa salaad kasta u maydho inaan sugnayn oo amarnima ma sugna laakiin maxaa sugan waxa sugan dumarkii mustaxaadaadka ahaa qaarkood inay maydhan jireenoo salaad kasta u maydhan jireen ummu xabiiba way maydhan jirtay fa kaanat takhtasilu likulli salaa ficilkeeda iyadoo ah baa arrinkaasi sugan yihin culammadu waxay yidhaahdeen waxay u samaysay arrinka ixtiyaatan bacdu ahlicilmina waxay ka qaateen istixbaab marka iyada ayaa ficilkeeda sidaas samaysaye miduu nebigu amray calayhi asalaatu wasalaam inay salaad kasta u maydhato ma aha taasna sidaasaan u sugnayn amar la amray inay salaad kasta u maydhato waajibna kuma aha waxaa timi weysada weysada waxay culammadu yidhaahdaan dhiiggan istixaadadii weysadii ma jabinaya mise ma jebinaya horta riwaayo ahaan waxaa la soo wariyey uma tawada'ii likulli salaa bukhaari bay ku sugantay culammaduna way isku khilaafsan yihiinoo bacdu ahlicilmi way cilleeyeenoo waxay yidhahdeen waa macluula bacdina waa saxiixiyeen oo bukhaari baaba dee ka mida qolada saxiixisay inay macluulo tahayna imaam muslim iyo imaamu nasaa'i labaduba waa tilmaameen a'immo kalena waaba tasriixisay oo bayhaqi waghayruhu ka mid yihiin mucalliqu waa ku dheeraanayaayo wuxuu soo aroorinayaa inta ruwaadee soo werisay waxa waafaqay xamaad ku waafaqay iyo waxa ku khilaafay mid walba oo xamaad ibnu zayd cidda ku waafaqday waa yar tahay haalibka ruwaadda hiqaaddee soo warisay way khilaafeenoo qadarkaa kumay darin saas aawadeed bay culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waa macluulo tawada'i likulli salaa waa min qowli curwa curwat bnu zubayr hadalkiisii weeye hadalkii nebiga calayhi asalaatu wasalaam ma aha markaa waa mudaraja inkastoo xaafid ibnu xajar uu odhanayo hadday hadalkii curwo ahaan lahayd dee siiqo khabar bay ku iman lahaydee siiqadan amar kuma timaadeen ou taa qariino ka dhigay laakiin calaa kulli xaal a'immada qaarkood waxay mareen inay min kalaami curwa tahay oo inay nebiga ka sugnayn calayhi asalaatu wasalaam inay ka sugnayn albaani wuxuu dooranayaa inay sugan tahay oo bukhaariba maadaama ay ku sugan tahay bukhaariba cid ku waafaqdayna ay jirto walow haba yaraadaanbe wuxuu marayaa inay ziyaadadaasi sugantay tafsiirkeedaa laysku khilaafay markaa lafteeda haddii la yidhahdo waa sugantay tawada'i likulli salaa ma waxaa loo jeedaa salaad kastoo farala gaarkeeda ugu weysayso oo xataa haddii la jamcinayo laba weysoo kala duwan baa loola kala imanayaa mise waxaa looga jeedaa tawada'ii liwaqti kulli salaa salaad kasta wakhtigeeda u weysayso oo wakhtigii haddii lagu tukanaayo akara min fardin way bannaan tahay culammada qaarkood waxay marayaan inay tahaaro daruura a tahay maadaamay tahaaro daruura a tahay laba faral kuma tukan karto daahirka riwaayadana way cuskanayaan culammada qaarkoodna waxay marayaan may xilligunbaa laga tilmaamayaayee xilligaa salaadda la tukanaayo haddii wakhti keliya salaaddii la tukanayo markaa keliyaba mar baa loo tahaaro qaadanaya isla xilli keliyaeed oy tahay in tahaaro kale loo samaynayo iyada deliil uma hayna bay yidhahdeen likulli salaana ay liwaqti kulli salaa oo tawqiit ay tahay bay aqbali kartaa marka taana sidaas ayay u dhigeen dhiiggan istixaadadu ma jibinayaa weysadii mise jibin maayo jumhuurku waxay leeyihin waa jebinayaa waayo waa shay ka soo baxaya sabiilooyinkii ka soo baxaya marka asalku waa inuu jebiyo bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen weysadii ma jebinayo waa xadaf daa'ima oo cudurdaar buu leeyihi mar hadduu xadaf daa'ima yahay xadaskan daa'imka ah qofku wuxuu awoodi karayay markuu la yimaado weysadii kama jebinayo waa inay samaysaa un meesha inay nadiifiso waa ay maydho bacda daalik cudbiga ku gufayso yacni bacda daalik markaysa waxa marada korka kaga xidho maradana waxa weye sidaynu soo sheegnay dhexday yacni markaa liid ku xidhanaysaa dhexda sidii dulucoo kale dabeedna xagganna horena dulucaasay kaga soo xidhaysa xaggan dambena dulucaa maradaa dhexda ugu xidhan ama liidkaa dhexda ugu xidhan ayay xagga dambena kaga xidhaysaa suu meeshii ugu soo adkeeyo oo wixii aan uga dhicin saynu soo sheegnay hadday isticmaasho xafaayadaha iyo waxyaalaha ay isticmaasho waxay noqonaysaa qalabkaa cusub ay isticmaasho inay kifaaya tahay marka hadduu soo baxo dhiiggii waxba kuma dhisaysa way iska tukanayse culamada qaar baa saaray waana sida imaam maaliki ay mareen ibnu cuthaymiin qudhiisu kutubihiisa qaarkood ra'yigaasuu ku dambeeyey aakhiru qawlihi wuxuu yidhi xadad kastoo daa'im ahoo joogto ah waysada inaan u jebinaynin ayuu sheikhu doortay aakhira qawlihi wuxuu yidhi wixii kalea ka jebinaya marka taana sidaas ayuu maraa xadaskaa daa'imka ah ee ku sugnaa shay kaloo aan ahayni hadduu ku yimaado waa ka jabaysaa weysadii waxaa la mida ciddii mustaxaadada la xukuna mustaxaadada waxaa la xukuna saynu soo aragnay ciddii kaadidu ka soconayso salisulbawl waa kii kaadidiisu soconayso joogtada ahayd wuxuu noqonayaa mustaxaadada inuu la yahay marka ninkaa kaadidu ka soconaysaa isaguna caynkaasu kalu samaynaya gabadh hadday tahayna waa lamid waa in markaa salaaddu hadday wakhti leedahay xilligeedu markuu soo galo waa inuu markaa dahaaro qaataa ama gabadhii dahaaro qaadataa marka waxay samaynaysaa inay iska maydho oo marka wakhtigii soo galo haddayna salaaddu wakhti lahaynna marka salaadda ay doonayso inay samayso ayay kaadidii iska maydhaysaa dabeedna marka waxa weeyaan ay cudbigii saaraysaa maradii ku xidhaysaa weyse qaadanaysaa daedna la imaanaysa ninkiina waa la mid wuu iska maydhaya haddaynay dhibaato ku keenin xubinta taranku xidhaya laakiin hadduu ku tadarurayo dhibaata uga imanayso ma xidhayo isagoo iska soconayso ayuu tukanaya idaa kaana yatadarar waxaa laga eegayaa waxani wuxuu ku dhibaatoonaya mise waxaanu ku dhibaatoonaya haddii aanu ku dhibaatoonayn wuu xidhayaa markuu xidhuu maydhaya markuu maydhu weysaysanayaa xilligii salaadduna soo galay isla markaasuu tukanayaa markaasuu dabeedna iska furaya hakada inuu xidho haddayna dhici karin sidiisa isagu abuu markaa wayse qaadanaya dadka qaarkood baa waxa dhacdo waxaa la geliyey kaltiitar bahalkan kaadida ka soo qaada bahalkiina lama joojin karo haddii la joojiyo kaadidii inay isaga ku noqoto kelihii waxyeeshaa laga baqaya iyadoo kaadida halkaa soconayso kaltiitarka inay marayso saa loo arkayo ayuu hadduu weysada awoodi karayo weysaysanayaa haddaanu kari karayna gagabaysanayaa dabeedna sidaasu ku tukanaya ay isku socoto marka taana sidaas weeye bacdu ahlicilmi baa waxay yidhaahdeen wakhtigii salaaddu haddaanu weli soo gelin laakiin qarka uu saaran yahay wakhtigii salaaddu oo inta ruuxaasi weysada iyo tahaarada ku jiro wayseqaadka ayaa wakhtigii salaaddu soo gelaya markuu sidaa u dhammeeyaba salaaddii waa taaganta culammada qaar baa yidhi tan noocaasoo kaliya way iska bannaantayadu oo xilligii salaadda weysadii la qaatay iyo salaadda xilligeediibaa kulmay sidaa marka weysadii looga faaruqaybaa wakhtigii salaaddu waa soo galay waa taagantahay marka waa la samayn karaa bay bacdu ahlicilmi yidhahdeen culammada qaarkood laakiin taa waa diideen oo waxay yidhaahdeen maya waa tahaara daruura waa tahaaro daruura ah oo xilliga salaadda lagama qadimaayo ka tayamum sida tayamumkaba aan looga hormarinayn xilliga salaadda ayaan tanna looga hormarinayn xilliga salaadda waxaa lala eeganayaa salaaddii inay soo gasho markaa salaaddii soo gasho ayay noqonaysaa inuu qofkii markaa cudurdaarkiis uu markaa sidaasi saa'iq ugu tahay may u bannaantay hmm? mar hadduu cudurdaarkaa leeyahay waxay noqonaysaa ruuxii marka waxa weeye jamaacadii salaadda ma imanayo waxaan laga aamin qabinba masjidkii dayn wax kaga daataan iyo wax la mida mana sugi karayo marka saas aawoodee wuxuu noqonayaa macduur laakiin haddii guriga markaysa markaa cid ee eh, kula tukanaysa ay jirto oo dee tujinaysa iyada laa maanica a'immada qaarkood bay waxay yidhaahdaan shan iyo labaatan sano ma iman jamca waayo salasul baa ku dhacay yidhaahdeenoo sidaas daraaddeed ayaanu jamaacada u iman kadaa dukir mustaxaadadu waxay la axkaam tahay gabadhii daahirka ahayd oo istixaadadu waa duhri wax farqiyo mustaxaado iyo daahiro u dhaxaysaana ma jirto mooyaane buu sheikhu yidhi wujuubu alwuduu'i calayha likulli salaa salaad kasta inay u weyse qaadataa inay waajib ku tahay riwaayadan culamada qaarkood walow ha daciifiyaan bee laakiin agsarka culammada iyo jamaahirtu waxay qabaan calaa muqtadaaha culammada qaarkoodna dee waaba quweynayaano waynu sheegno dee bukhaari baaba ka mid a culamada qaar waxay ka eegaan ziyaadada ziyaadadu haddaynay munaafiye ahayn oo ruwaadda kale waxay soo wariyeen aynay ka hor imanaynin oo waxay sugeen aynay nafyinayn ama waxay nafiyeen aynay sugayn oo munaafiya lima rawaahu alaakharuun haddaynay ahayn waa ziyaadatu min asiqa oo waa maqbuula waana sida xaafid ibnu xajar uu maray nusihiisa sharaxa nufbada waa siduu ku maray marka calaa haada haddii lagu socdo uma tawadai likulli salaa munaafiye maaha marka binaan calaa haada waxay noqonaysaa inaan la cilaynayn laakiin agsarka mutaqadimiintu qaacidada noocaasa kuma dhaqmi jirin oo badanka mutaqadimiintu may qabin inay ziyaadada loo kala qaado munaafiye hayru munaafiye oo la yidhaahdo ziyaadadu hadday munaafiye tahay markaasay noqonaysaa shaadda haddii cid ka siqannimo badani ay khilaafto haddaynay munaafiye ahaynna shaadda noqon mayso ee lala kulmin karayo ee iyadoo lala kulmin karayo munaafiye aynay ahayn ayay haddana agsarka mutaqadimiintu qabeen inay noqonayso shaaddo haddii cid ka siqannimo badan uu raawigu khilaafo oo bimacnaa waxa weeye waxayna sheegin uu sheego waayo jamci ka badnaa ee ka siqannimada badnaa inay ka wada haafil noqdaanoo keligii uu la gaar noqdo waxay leeyihin waa shay qariiba calaa kulli xaal ma aha cidda daciifinaysa riwaayada inay xukun ahaan u wada khilaafayaan maaha ee jumhuurka culammadu waxay qabaan bimuqtadaa haadihi ariwaaya sidii xukunkeedu yahay ayay markaa qabaan sheikhu wuxuu uhi walaa yaduruha maa kharaja bacda dalik farsamooyinkaa hadday samaysa dabadeed gabadhii mustaxaadada ahayd ma dhibaayo wixii soo baxa oo dhiiga oo intaa ka dambeeya waxba yeeli maayo waxaana noqonaysaa dee cusri baa meeshii yaalla iyo cumuumu takhfiifaadka shareecadana asbaabo badan baa keensada mar safar baa keensada mar xanuun baa keensada mar waxaa keensada cabsi baa keensata mar waxaa keensata idiraar baa keensada mar jahli baa keensada mar nisyaan baa keensada baytulqasiid waxaynu u jeednaa mar waxaa keensada alcusru wa cumuumu albalwa in shaygaasi dhibi ku jirto cumuumulbalwana ku sugan tahay bimacnaa takliifka lagu kalifaayo mashaqaa ka imanaysa waana arrin aad u dhacaya gabadhan inuu dhiigu ka soconayaa waa arrin markaa waxaa joogto u ah takliifka lagu kallifaayo la odhanaayo mar walba weysadii waa kaa jabinayaana xataa adoo taxadiray oo farsamadaa sameeyey haddana weysadii way kaa jabtay dhib baa ka imanaysa dhib diintiina waa yusri haddii la yidhaahdo ka bax oo haddana iska soo maydh oo haddana sidiioo kale soo samee oo haddana markaa waxaa dib u tuko kama aamin qabto sidii o kale inay ku soo noqoto hadday sidaas samayso oo toban goor mar walba markay saas samayso haddana ka soo baxdo ma waxaa la odhanaya mar walba saawar soo cusriya dhibaata kuma jirto maadaamay caynkaas tahay waxay noqonaysaa ruksa sharciyaay noqonaysaa riwaayada xadiiska lagu soo wariyey wa in qatala addamu cala alxasiiri wa daciifa oo ma asixin imaamu nawowi wuxuu odhanayaa waa daciifun biitifaaqi alxufaad wuxuu daciif ku yahay iswaafaq xufaaddu isku waafaqeen ayuu daciif ku yahay haddana yaday caynkaas tahay cusriga ku sugan daraaddeed yacnii waxba kama saaro waayo haddii kale dee xaraj iyo dhibaataa ka imanaya waalxaraju marfuuc yuriidu allaahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusr addiinu yusrun walan yushaadda diina axadun ila halaba yasira walaa tucasira wabashira walaa tunafira marka ashyaada in la sahlo la fudaydiyo ayaa la yaqaanaa ta kale nebigu kuma odhan calayhi salaatu wasalaam hadduu dhiig kaa soo baxo weysadii waa kaa jabtay dib samee walow haba keensato marar badan inaad saa ugu noqotee arrinkaasi hadduu laasim ku noqon lahaana labayan waa caddayn lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam athaalisu aljimac axkaamta ay kaga duwan tahay daahirka waxaa ka mid ah xukunka koowaad waa wujuubu lwuduu'i calayha likulli salaa salaad kastoo farala inay u weysaysataa inay waajib ku tahay laakiin sunnayaasha intay doontay ku tukan kartaa culammaduna may odhan sunno kasta gaar bay ugu weysaysanaysaa may odhan waxay ku tukanaysaa bay yidhaahdeen salaad faral ah iyo wa bimaa shaa'at min assunan waxay doontoo sunnayaala culammada qaarkoodna waxay leeyihin xilligaa keli ah haddii xataa salaadihii la jamcinayo laba salaadood la jamcinayo faral ah way sidaa keliya ku wada samaynaysaa liwaqti kulli salaa baa loo jeeda waynu tilmaanaa imaam maalik isagu wuxuu qabaa inay sunno tahay inay salaad kasta u weysaysataa laakiin waajib ayna ku ahayn laakiin jumhuurku waxay qabaan inay waajib ku tahay hada madhabuljumhuur shayga labaaday kaga duwan tahay waxay tahay waysada markay doonto wayna dhiigga iska maydhaa farjigana wax ku xidhaa suu dhiiggu isu taago amaba u yaraado waayo shareecada waxaa lagu yaqaanaa mafaasidda in la ibtaaliyo haddii aan la ibtaalin karayna in la yareeyo shayga saddexaad wuxuu yahay aljimaac waa galmada althaalisu aljimaac xukunka saddexaad ay kaga duwanaan kartaa ama culammada qaar ay u qabaan inay kaga duwan tahay walow haba yaraadaanbe cidda saa qabtahay aljimaac waa galmada faqad ikhtalafa alculamaa'u fii jawaazi way isku khilaafeen culammadu bannaanaanshaha galmadu bannaan tahay gabadhii mustaxaadada ahayd inuu ninku u galmooda inay bannaan tahay khilaaf baa galay idaa lam yakhaf ilcanata bitarkihi haddaanu ka baqin dhibaato aanu ka baqin tegista uu jimaac ka tegey haddaanu dhib ka baqin iyo mashaqo tegista uu jimaaca ka tegayo aanu uga baqin inay u bannaantahay khilaaf baa galay oo culamada qaar waxay leeyihiin inuu dhib ka baqa mooye sida inuu shaysan kari waayo oo zina inuu ku dhacayo wax la mida uu ka baqo xaalka noocaasa waa u bannaan tahay laakiin haddii kale uma bannaanay bacdi mareen wasawaabu jawaazuhu mutlaqan qowlka sawaabkii wuxuu yahay waa inuu bannaan yahay galmadu ay bannaan tahay oo ninku xaaskiisii ama gabadhii uu qabay iyadoo mustaxaada inuu u tegi karo ayaamal xayduunbuu iska dhaafayaa ka hayriha min annisaa xaydkaa markay ka baxdo ayaamahay istixaadada ictibaarinayso waa u tegi karaa mutlaqan xaal la itlaaqay oo inuu zina ka baqay iyo inaanu ka baqin aan la kala farqin lianna nisaa'an kasiiraatin yablughna alcashra aw aksara maxaa yeelay dumar fara badan oo gaadhaya toban amaba ka badan ustuxidna fii cahdi nabiy sala allahu aleyh wasalam istixaada ku dhacday wakhtigii nebiga calayhi asalaatu wassalaam walam yamnac illaahu walaa rasuuluhu min jimaacihin mana diidin ilaah iyo rasuulkiisii oomay mancin oomay diidin min jimaacihinna galmadooda oo lama odhan raggiinnu yaannu idiin galmoonnin in laga fursan waaye mooyaane ama raggii lama odhan ha u galmoonnina inaad ka fursan weydaan mooyaane si kale ha ugu galmoonnina bimacnaa inaad zina ka baqdaan mooyaane mar haddaan sidaa lagu odhan waxay ku tusinaysaa inay bannaan tahay bal fii qowlihi tacaalaa waxaa ku sugan hadalkiisa allah uu yidhi faactasilu nnisaa'a fi lmaxiid dumarka ka dheeraadoo ka fogaada filmaxiidi ay fii zamani xaydihin wakhtigay xaydkooda ku sugan yihiin yani galmadooda ka fogaada daliilun waxaa ku sugan hadalkaa ilaahay daliilku tusinaya cala annahu laa yajibu ictisaaluhunna fimaa siwaah inaanay waajib ku ahayn ictizaaluhunna dheeraanta laga dheeranayo dumarkaas inaanay waajib ahayn fiimaa siwaahu ay fii maa siwaa zamani alxayd wakhtigaa xaydka wixii ka soo hadhay in laga fogaado galmadooda layska ilaaliya inaynay waajib ahayn baa aayadda laga qaadanaya walianna asalaata tajuusu minha salaaddu waa bannaantahay inay gabadhaas mustaxaadadii salaaddii la timaaddaa waa bannaantay oo salaadii ka dhacdaa faaljimaacu ahwan galmadaa ka sahlan salaadda wa qiyaasu jimaaciha jimaaceeda ama galmadeeda in looga qiyaasto calaa jimaaci alxaa'id gabadha caadada qabtaa galmadeeda looga qiyaastaa hayru saxiix waa midaan saxiixahayn li'annahumaa maxaa yeelay gabadhan mustaxaadadaa iyo gabadhan xaa'idkee dhiigga xaydka leh iyo tan dhiigga dhabar furan kale laa yastawiyaani ma sinna oo isku mid maaha xataa cinda alqaa'iliina bitaxriimi iska daa culammada kale xataa culammada odhanaysa waa xaaraan in loo galmoodaa gabadha mustaxaadadaa in zina laga baqa mooye ninkeedu inuu u galmoodaa waa xaaraan sidaa odhanaysaa laftoodu way kala farqinayaan waxay leeyihin hadduu zina ka baqo waa u galmoon karaa dee xaa'idkiina gabadhii caadada qabtay ee dhiiggii xaydka lahaydna dee canad hadduu ka baqu markaa u galmoon karaa lama odhan hadduu zina ka baqo waa u galmoon karaa lama odhan marka midna in la banneeyey axwaasha qaarkood midna aan la bannayn marnaba waxay lafteedu caddaynaysaa farqi inuu u dhaxeeyo labadu kala duwan yihin laa yastawiyaani xataa cinda alqaa'iliina bitaxriim waalqiyaasu laa yasixu maca alfaariq qiyaaskuna asixi maayo faariq muctabar iyaduu labada mas'alo u dhaxeeyo ma asaxayo qiyaas asixi maayo mas'alada uu halkan shiikhu kaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay gabadhii mustaxaadada ahayd ma loo galmoon karaa mise looma galmoon karo mas'aladani waa mas'alo saxaabadii isku khilaafeen caaisha radiallaahu canha wa ardaaha waxay tidhi almustaxaadatu laa ya'tiiha zawjuha gabadha mustaxaadada ah ninkeedu u tegi maayo oo uma galmoonayo rawaahu daarimi waana ka sugan tahay caaisha inay saa tidhi ibnu cabbaasna wuxuu yidhi sidaa cagsigeeda sidaa lidkeeda ayuu yidhi oo wuxuu ibnu cabbaas yidhi laa ba'sa an yujaamicahaa zawjuha wax dhibi kuma sugna gabadhii mustaxaadada ahayd ninkeedu inuu u galmoodo dembi kuma qabo oo wax ba'siyo ku sugani ma jiro dhib ma leh akhrajahu cabdurasaaqi cabdurasaaq baa soo saaray waana xasan bukhaari laftiisu waa tacliiqiyey asarka ibnu cabbaas oo isagoo mucallaqa ayuu ku soo arooriyey saxiixiis waxaa kale uu cabbiray ibnu cabbaas inuu yidhi asalaatu acdam salaaddaa ka weynaansha badan galmada marka marba hadday salaaddii bannaanaatay galmaduna inay bannaan tahay waa calaa sabiili awlaad jumhuurka culammadu waxay leeyihiin way bannaan tahay dhibina kuma sugnaan de mustixaada iyadoo ku sugan ayuu ninku u galmoonayaa wax dhiboo ku suganna ma jirto imaam axmed mufradaadkiisa waxaa ka mid a waxaa jira mufradaat imaam axmed masaa'ilu la gaar noqday oo a'immada kale saddexda ah kala gaar noqday mufradaadkiisa waxaa ka mid a uu saddexda imaam kala gaar noqday inuu yidhi gabadhii mustaxaadada ahayd galmadeedu ma bannaano waa xaaraan ilaa likhawfi alcanad zina inuu ka baqa mooye mashaqadaa daran inay timaaddo mooye haddii kale waa xaaraan laakiin markan waxay u bannaan tahay xaaladdan ka fursan waa bay u bannaanaatay alfiyada mufradaadka imaam axmed lagu nadmiyey wuxuu odhanayaa sheekha nadmiyey wa cindanaa yaxrumu wad'u lmar'ati in tustaxad ila likhawfi alcanati yacnii agtayada haddaannu xanaabilannahay waxaa xaaraan ah gabadhii mustaxaadada ahayd in loo galmoodaa waa xaaraan ilaa likhawfi alcanati saxiix maxaa ah saxiixa waxa ah sida jumhuurka culammada ku tageen oo ay ka mid yihiin ala'immatu halaasa abuuxaniifiya maalik iyo shaafici ka mid yihiin jumhuurka culammaduna ku tageen min asaxaabati waataabiciina waman bacdahum jumhuurkoodu ku tageen ayaa saxiixa maxaa u daliila waxaa u daliila waa midda koowaade deliil mancinaya lama hayo marka cadamu daliil huwa daliil daliil inaanu jirin diidaya ayaa laftiisu deliil yahay oo istisxaabu alcadami alasli waa deliil waxaa kale u deliila dumar fara badan oo toban dumara gaadhaya wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam mustaxaadaad ahaa galmadoodu hadday xaaraan tahay ilaa likhawfi alcanad nebigu waa caddayn lahaa oo wuxuu odhan lahaa galmadaasi waa xaaraan nebigu ma sheegin arrinkaas hadday jiri lahaydna waa sheegi lahaa wa ta'khiiru albayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmaac caddaynta wakhtiga ummaddu u baahan tahay in laga dibdhigoo nebigu u caddayn waayaa ijmac bayna ku bannaanayn waa midda saddexaade allah wuxuu yidhi factazilu nnisaa'a fi lmaxiid marka ictisaalkii la waajibiyey waxaa lagu gaar yeelay zaman alxayd bilijmaacna waxaa la macna ah zaman annifaas wixii ka soo hadhay waxay noqonayaan inay bannaan tahay marka ishtiqaaqa fi filmaxiid waxaa laga qaadanayaa haddii maxiid laga madhan yahay oo bimacnaa taa laga madhan yahay inaan laga ixtisaalayn ayaa laga qaadanaya wa tacliiqu alxukmi bimushtaqin culammadu qaacid ahaan waxay yidhaahdaan xukunka in lagu xidho shay mushtaq ah yu'dinu tacliila bima minhu lishtiqaaq wuxuu ku ogeysiinayaa in lagu cillaynayo wixii laga soo ishtiqaaqay marka macnuhu wuxuu u dhacayaa xaydka daraaddii uga dheeraada marka haddii cilladii xaydku aynay jirin dee waxay noqonaysaa jawaaskii inuu sugan yahay waxaa kaloo u daliila salaadihii iyo soonkii cibaadaadka faralka ahi maadaama ay saaran yihiinoo daahirkii ay la xukum tahay biijmaaci ahlilcilm ashyaadaa kale tanna waxay noqonaysaa inay markaa ay noqonayso awlaa ama cala tanazul ay noqonayso mid la mida waxaa kaloo nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam aqbil wa adbir wattaqi dubura waalxayda wixii kale waxay noqonaysaa inay bannaanta marka cidda odhanaysa ma bannaana fa calayhi daliil waxa ugu badanay cuskadeen waxay tahay inay bacdu asaxaaba ay yidhaahdeen almustaxaadatu laa yaatiiha zawjuha saddex arrin bay cuskanayaan alamru alawal waa inay bacdu asaxaaba ka caaisha inay tidhi almustaxaadatu laa yaatiiha zawjuha shayga labaad wuxuu yahay qul huwa adan faactazilu nisaa wa adan sida xaydku adan u yahay baa isaguna adan u yahay arrinka saddexaad waxay tahay waa qiyaas cala alxayd jawaabta laga jawaabaya waxay tahay ama arrinka koowaadoo ku saabsan inay caaisha sidaa tidhi ama bacdu saxaaba ay yidhaahdeen waxaa la odhanayaa qowlka saxaabiga xujo noqon maayo waajibulitibaac ah haddii saxaabi kala khilaafo waxay noqonaysaa in markaa la eego ayu alqawlayni ashbahu bilkitaabi wasunna labada qowlkeebaa u dhowaansha badan ama u ekaansha badan kitaabkaiyo sunnada camalan biqowlihi tacaala fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuul halkanna saxaabi kala khilaafay markii kitaabkiiyo sunnada loo noqdayna qowlka dee kitaabkiiyo sunnada ugu dhowi wuxuu noqonayaa qowl kale waa bannaan tahay waa sida ibnu cabbaas u yidhi ama arrinka kaleoo ku saabsan qul huwa adan waxaa la odhanayaa xujja uguma jirto waayo huwa dhiiga oo dhan u noqon mayso waxay u noqonaysaa ilaa dami alxayd yas'aluunaka can iddami lama odhan ya yacani waxa weye xaydka ayaa su'aasha ku saabsanayd marka huwa adan wuxuu u noqonayaa xaydkii marka damu lxayd ayaa adan ah saas aawadeed baa looga tartibiyey faactazilu nnisaa fi lmaxiid yacni fii zamani dami lama odhan yacni waxaa la yidhi fi lmaxiid arrinka saddexaad waxay tahay waa qiyaas cala alxayd waxaa la odhanayaa qiyaaska dam istixaada looga qiyaas qaadanayo dam alxayd waxaa la odhanaya waa qiyaasun maca alfaariq faariq muctabare hadduu labada shay u dhaxeeyo in laysaga qiyaastaa ma suuragal aha oo farqigu wuxuu ka mid yahay qawaadixda qiyaaska dhaawacaduu ka mid yahay halkanna farqi baa yaalla oo xataa cidda markaa xukunkan siinayso odhanaysa waa xaaraan in loo tagaa ilaa likhawfi alcanad dee way qirayaan in farqi u dhexeeyo waa kuwa kala farqiyey marka qiyaas maca alfaariqna laa yasax qiyaas maca alfaariq ma asaxayo saas aawadeed waxay noqonaysaa inaan dhibi ku sugnayn ayay noqonaysaa axkaamaha kale dhammaan waxay kala mid tahay gabadhaa mustaxaadadii ihi gabadhii daahirka ahayd bay la mid tahay wa naqala bnu jariir alijmac cala annaha taqra'u alqur'aana wa ana calayha jamiica alfaraa'id alatii cala alطaahir imaamu nawowi wuxuu ku soo naqlinayaa sharxulmuhadabka ibnu jariir wuxuu ijmaac ku soo raray inay qur'aanka akhrinayso gabadha mustaxaadadii farlada dhammaantoodna ay saaran yihiin cibaadaadka faralka ahi dhammaan inay saaran yihiin siday gabadha daahirka u saaran yihiinoo kale inay u saaran yihiinna ijmac buu ku soo raray alla haddii laga tegi waayo ibraahiim annakhaci ayaa waxaa laga sheegay wasiiqatu tamriid lagaga soo naqliyey inuu yidhi musxafka ma taabanayso mustaxaadadu marka haddii la yidhahdo kama sugna ibraahim annakhaci dee waxay noqonaysaa ijmaacu sidiisa weeye haddii la yidhahdo ibraahim annakhaci waa ka sugan tahay inuu yidhi xukunka musxaf taabashada way kaga duwan tahoo iyadu ma taaban karto waxaa la odhanayaa ibnu jariir atabari madhabkiisu wuxuu yahay shakhsiga iyo labadu ijmaac inaan waxba yeelin marka calaa madhabihi ijmaaca siduu ku soo naqlinayaa saas alfaslu asaadis fi annifaasi wa xukmih wuxuu ku saabsan yahay nifaaska iyo xukmigiisa maxaa nifaas la yidhaahdaa dhiiggeen nifaas noqonaya xukunkiisuse muxuu yahay sheikhu waxau uhi raximah allah annifaasu damun yurkiihi alraximu bisabab alwilaada nifaasku waa dhiig yurkiihi uu sii daynaayo alraximu ilmagaleynku ayaa sii daynaya bisabab ilwilaada waxaanu u sii daynayaa dhalmada aawadeed ayuu u soo daynayaa dhiigga dhalmada aawadeed ayuu dhiigga u soo daynaya imaa macaha ama dhalmada la jirkeeduu sii daynaya oo dhiigga iyo ilmaha isku mar soo baxaya aw bacdaha ama dhalmada dabadeed buu sii daynaya oo marka ilmuhu dhasho ayaa dhiiggaasi imanaya aw qablahaa ama dhalmada ka hor buu soo daynayaa dhiiggaas ilmogaleenku dhalmada ka hor buu soo daynayaa dhiiggaas biyowmayni aw halaasatin maca atalqi laba maalmood gudahood oo dhalmada ka horreeya aw halaasatin ama saddex maalmood gudahood oo dhalmada ka horreeya ayuu dhiiggaas soo daynayaa maca atalqi laakiin fooshu ay weheliso atalqi fooshaa looga jeeda sheekhu raximahullah wuxuu inoo sheegayaa wuxuu inoo sheegayaa tacriifka uu leeyahay nifaasku dhigagga dumarka ka yimaada oo xubinta taranka ee dumarka ka soo baxaa wuxuu u qaybsamaa damu xayd dhiig caado iyo damu nifaas dhiig dhalmo iyo damu istixaada dhiig dhabar furan iyo damu fasaad oo culammada qaarkood ay ka dhigaan qismi afraad oo gaar ah marka waynu soo aragnay noocyada kale waxaynu joognaa noocii ugu dambeeyey oo ah dhiigga dhalmada dhiigga dhalmadu waa dhiig ku yimaadda dhalmada aawadeed ayuu ku yimaaddaa oo ku soo baxa annifaasna waxaa laga soo qaatay min atanafus oo neefsashada ah marka sambabada neefi ka soo noqoto waxaa la yidhaha tanafasa waa neefsaday bimacnaa neef baa ka soo baxday sambabada luqa ahaan baynu ka hadlaynaa marka sidaa halkaaba loogu isticmaalo tanafuska ayaa halkanna looga jeedaa marka uu makaankii furmay ilmagaleenka ahaa markii hore waa xidhnaa ee wax ku jireen kaannahu inuu tanafusay marka dhiigga wakhtigaa soo baxaa la yidhaahdaa nifaas la yidhahdaa tasmiyada lugawiga halka laga soo qaatay inu ishaarayna bacdu ahlicilmiga waxay yidhaahdeen waxaa nifaaska nifaas loogu magacaabay liannahu yakhruju maca annafsi naftii soo baxday yacni markaa ruuxii dhashay ayuu dhiiggani la soo baxay waa sababu tasmiya tacriifka loo yaqaanno kaasi waa luga ahaan waxaa laga soo qaatae nifaas culammada qaar waxay ku tacriifiyeen waa damun yacqubu alwilaada waa dhiig cidhbinaya oo ka daba yimaada dhalmada calaa haada tacriif wuxuu noqonayaa dhiigga nifaaska la yidhahdaa ilaaba ilaa waa inuu dhalmada ka dambeeya hadduu ka horreeyo ma soo geliyo sidaa tacriifaatu jurjaani ayaa ku tacriifinaya xagga fuqahada haddii laga eego fuqahadu xoogaa farqa u dhexeeya tacriifkan hadda inoo qoran waa sida culammada xanaabilada qaarkood ay ku tacriifiyeen shaaficiyada qaarkood waxay yidhaahdeen markay sheegayeen nifaaska waa addamu alkhaariju min farji almar'ati caqiiba alwilaada waa dhiigga ka soo baxa ilmagaleenka qofka dumarka ah ilmagaleenkeeda ka soo baxa caqiiba alwilaada wuxuu ka soo baxaa dhalmada dabadeed calaa haada waxay ka dhigayaan shaaficiyadu hadduu dhiiggaasi ka horreeyo ilmaha dhaladkiisa hortii hadduu soo baxo ma noqonayo nifaas marnaba agtooda qowlan waaxida nifaas ka dhigi maayaan waxay yaro khilaaf geliyaan hadduu markaa mar la soo baxayo ilmaha oo ilmihii oo wax ka midii soo jeedo ayuu dhiiggu soo baxay laakiin ma soo wada bixin ilmihii dhiiggaa muqaarinka la ah agtooda khilaaf bay geliyaan cinda shaaficiya nifaas ma noqonaya mise ma noqonaya laakiin intaannu ilmuhu wax ka midiba soo bixin hadduu dhiiggaasi yimaaddo waxay leeyihin waa damu fasaad damu nifaas ma noqonayo waxay kaloo yidhaahdeen gabadha uurkani waa xaydi kartaa haddii la yidhaahdo waxaa lagu xambaari karaa inuu xayd noqdo laakiin nifaas maya marka wuxuu dhex yaallaa inuu damu fasaad yahay iyo inuu damu xayd uu yahay cala alqowl marka lagu socdo alxaamilu qad taxiid gabadha uurkani waa xaydi kartaa haddii lagu socdo waxaa la odhan karaa waa xayd saasay leeyihin qolyaha xanafiyadu tacriifka ay ku tacriifiyeen shaaficiyadu tacriif la mida iyaguna ku tacriifinayaan waxay laazim ka dhigayaan waa inay caqiiba alwilaada noqoto marka tacriifkan hadda inoo yaallaa waa sida marka culammada xanaabilada qaarkood ay mareen waxay leeyihiin waa dhiig ilmagaleenku soo daynayo dhalmada darteedna u soo daynayo ama dhalmada la jirkeeda ha la soo baxo ama dabadeed ha soo baxo oo asalku siduu yahay ah ama ka hor ha soo baxo laakiin hadduu ka hor soo baxayo waa in amaaradii wehelisaa laba maalmood ama saddex maalmood buu ka hormari karaa laakiin waa in nabarkii fooshu la socdaa waa inay biyowmayni aw alaaa waa inay noqotaa maca talqi calaa haada haddaan nabarka fooshu la socon walow maalinba ha ka horreeyo dhalmadii qowlan waaxidan agtooda ma noqonayo nifaas noqon maayo dhalmada saddex maalmood ka hor hadduu soo baxo dhiiggaasi walow fooshiba ha wehelisee agsarka xanaabiladu waxay leeyihiin markaana ma noqonayo nifaas ma noqonayo ibnu taymiya isagu waxa uu tilmaamay laba maalmood ama saddex maalmood kumu qaydin oo wuxuu yidhi hadduu dhalmada ka hor dhiiggaasi soo baxo laakiin fooshi ay weheliso waxaa la ictibaarinayaa inuu nifaas yahay marka saddex maalmood kuma qaydin laakiin agsarkood waxay leeyihiin laba maalmood ama saddex maalmood waa inay ka badan sheikha sacdi la yidhaahda cabdiraxmaan ibn naasir asacdi isaguna wuxuu yidhi daliil ku qaydayaa saddexda ma jiro saas aawadeed hadday saddex tahay iyo hadday ka badan tahayba wuxuu noqonayaa dhiig dhalmo mar haddii fooshii weheliso nabarkii fooshu hadduu weheliyo wuxuu noqonayaa dhiig dhalmuu noqonaya sidaasuu yidhi marka jamaahiirta culammadu calaa kulli xaal ma soo gelinayaan wixii ka horeeya dhalmada ka horreeya culammada soo gelinaysaa waxay leeyihiin nifaaskii sababta dhalmadu ku yimaadaa dhiigganna waa dhiig ku yimi sababtii dhalmada mar hadduu yahay dhiig sababtii dhalmada ku yimi wax looga saaraa nifaas wax lagaga saaraa ma jirto dhiig kastoo sababta dhalmada ku yimaadana ama ha ka dambeeyo ilmaha ama mar ha la soo baxo ha ku ladhnaado ama ha ka soo horreeyo laakiin amaaraadkii ay weheliyaan sida nabarkaa fooshoo kale wuxuu noqonayaa dhiig dhalmo macno looga saaraana ma jiro xagga macnahana waa kala mid deliil ka saarayoo ka leexinayana ma hayno saasay yidhahdeen wa qaala shaykhu lislaam ibnu taymiya maa taraahu xiina tashracu fi talqi fa huwa nifaas shaykhulislaam ibnu taymiya waxau ihi raximahu ullah maa taraahu kay gabadhu aragto ee dhiigga ah xiina tashracu fi talqi markay gudagasho nabarka foosha ay gudagasho fa huwa nifaasun waa nifaas walam yuqayidhu biyowmayni kuma qaydin ibnu taymiya laba maalmood aw alaahatin ama saddex kuma qaydin hadalkan dambe waxaa leh ibnu cuthaymiin baa leh wa muraaduhu muraadku uga jeedo sheikhuna markuu leeyahay xiina tashracu fi talqi waa talqun yacqubuhu wilaadah wuxuu uga jeedaa waa fool ay cidhbinayso daba joogto dhalmadii daba joogto ee haddii dhalmadii aynay daba jooginoo raacin ma noqonayso nifaas noqon mayso wa ila ay in lam tacqubhu wilaada haddaynay cidhbin dhalma ayna cidhbin fa laysa binifaas nifaas maa shaykhulislaam ibnu taymiya waxa uu tilmaamaya dhiig kasta oo gabadhu ay aragto markay fooshii guda gasho waa nifaas maa taraahuna wuxuu uga jeedaa dhiigga laakiin wixii aan dhiig ahayn sida xabka furma markay gabadhu nabarka foosha dareento biyaha xabka ee furma iyagu ictibaar ma laha nifaasna ma noqonayaan liannahu laysa bidamin sababtu waxay tahi dhiig maa marka maa taraahu wuxuu uga jeedaa ay min addam waxay aragto dhiig ah markay nabarka foosha guda gasho wuxuu noqonayaa nifaas ayuu noqonaya muraadka looga jeeda waa saas marka sheikhu wuxuu kaloo tilmaamaya inaan u kala saarin ibnu taymiya in laba maalmood ka horreeyeen dhalmadii wakhtigaa ay dhiigga aragtay inay laba maalmood ka hor ahayd dhalmadii iyo in saddex maalmood ka hor ahayd iyo inay ka badan tahay marba haddaanu ku qaydin biyowmayni aw alaaa alaslu ana almutlaqa calaa itlaaqi asalku wuxuu yahay in shayga mutlaqi itlaaqiisa ku baaqi yahay calaa haada waxay ku tusinaysaa inaan u kala farqinayn hadduu saddex maalmood ka horreeyey dhalmadii dhiiggaasi laakiin nabarkii fooshuu heliyo iyo hadduu afar ka horreeyey inaanay farqi ka lahayn laakiin jamaahiiru ahlilcilmi waa innaga sheegnay iyagu inay mareen haddii dhiiggaasi dhalmada ka horreeyey inayna nifaas ka soo qaadayn walow nabarkii fooshuba ha weheliyey jumhuurku saa kalay mareen min xaysu tacliil marka la eego kollay tacliilka culammadan odhanaysa haddii sababtii dhalmaduun dhiiggu ku yimi farqi ma kale laha goortuu yimi ayaad mooddaa inuu yahay eh, mid waxa weeye daahiro qawi ah laakiin daliil markaa u diidaya haddii la helo yacni wuxuu noqonayaa daliilka in la aqbalo kole wax daliila u diidayaan anugu ma arag wallahu aclam waihtalafa alculamaa'u hal lahu xaddun fii aqallihi wa akharihi culammadu waxay isku khilaafeen dhiigga nifaasku ma leeyahay xad lagu xadaynayo fii aqallihi wa akharihi inta ugu yar iyo inta ugu badan oo la odhanayaa dhiigga dhalmada intaasaa ugu yar wixii ka yari ma noqon karaan dhiig dhalmo ama intaa kama yaraan karo mana la odhan karaa dhiigga dhalmada intaasa ugu badan intaas wax ka badan dhiiggii dhalmo ma noqonayo oo nifaas ma noqonayo culammadu waa isku khilaafeen qaala ashaykh taqiyuddiin fii risaalatihi fi alasmaa'i alatii callaqa ashaaricu alaxkaama biha shaykhulislaam ibnu taymiya waxa uu yidhi isagaa taqiyuddiinna lagu laqabi jiray fii risaalatihi fi alasmaa'i risaaladiisii wuxuu ku yidhi ku saabsanayd magacyada alatii callaqa ashaaricu alaxkaama biha magacyada uu shaaricu ku xidhay xukummada iyada ku xidhay yacnii asmaadii shaaricu xukun ku xidhay risaaladu kaga warramayo wuxuu ku sheegay safxada toddobiyo soddon wannifaasu laa xadda liaqalihi walaa liakarih nifaasku ama dhiigga dhalmadu xad ma leh intiisa ugu yar walaa liakarihi iyo intiisa ugu badantoonna xad ma leh oo in la odhanayo intaasaa ugu yar ama la odhanayo intaasaa ugu badan ma jirto in la odhanayo intaasaa ugu yar ama intaasaa ugu badan ma jirta buuri falow qudira anna imra'atan ra'at dama akfara min arbaciina aw sittiina aw sabciin haddii la qadari lahaayoo laga soo qaadi lahaa anna imra'atan in gabadhi ra'at iddama dhiigga ay aragto akara min arbaciina aw sittiina aw sabciin muddo ka badan afartan maalmood ama lixdan maalmood ama toddobaatan maalmood wax ka badan hadday laga soo qaado inay gabadhi dhiig aragto dhalmadii dabadeed wanqataca dabeedna uu go'o fa huwa nifaas nifaas weeye oo dhiiggii nifaas ku noqonaya laakiin in itasala fa huwa damu fasaad ha yeeshee hadduu xidhiidho oo go'iba waayo oo iska joogta noqdo wuxuu noqonayaa damu fasaad waa dhiig fasaad buu noqonaya yacanii dhiiggii dhalmada ma noqonayo waxiina idin yacni goortaasna markaynu sidaas sheegnay oo ku soconno faalxaddu arbacuun xadku waa afartan yacni marka saasoo kale la leeyahay fa innahu muntaha alghaalib waa inta sida badan ee tirada badan leh uu ku dhammaado oo dumarka badankooda dhiiggooda dhalmadu afartan kama bato ghaalibu nisaa waa sidaas majuuratiga dumarku dhiiggoodu afartan kama dhaafo jaa'at bihi alaahaar sidaa waxaa ku timi aahaarta oo axaadiis iyo aahaar saxaabada laga soo wariyey labadaba leh bacdu ahlicilmi waxay u isticmaalaan erayga alaahaar waxalla wixii la soo naqliyey ama ha noqdo xadiis nebi calayhi asalaatu wasalaam ama ha noqdo qowl saxaabi ama ha noqdo qowl taabici waxay ku jamciyaan alaahaar marka alaahaar waxay ka dhigayaan cibaara caama bacdu ahlicilmina aahaarta waxay ku gaar yeeleen waxyaalaha marfuucaadka aan ahayn ee ama saxaabi mawquuf ku ah ama taabici mawquuf ku ah bay ku gaar yeeleen marka hadda sheikhu wuxuu isticmaalayaa macnihii caamka ahaa buu isticmaalaya oo axaadiistuna ay soo gelis oo waxaa soo arooray xadiis sheegaaya dumarkii saxaabiyaadka ahaa in wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam ay nifaaska u fadhin jireen afartan maalmood ay u fadhin jireen afartankaa maalmood aynay tukan jirin oo aynay soomi jirin afartankaa maalmood inaynay tukan jirin ama aynay soomi jirin ee afartanka ay joogi jireen ayaa axaadiista qaar ku soo aroortay sida xadiiska ummu salama oo markaa sheegaya kaanat innufasaa'u calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam tajlisu arbaciina yowma dumarka nufasada ah bimacnaa dumarka dhale ee dhiigga nifaaska helaa wakhtiga rasuulka sala allahu alayh wasalam waxay fadhin jireen oo cibaadada bimacnaa salaadda iyo soonka ka fadhin jireen afartan maalmood xadiiskana waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maajah iyo xaakim iyo imaam axmed ayaa soo wariyey xaakimna waa saxiixiye wuxuuhi waa saxiixu saxiixulisnaad bukhaari wuu ammaanay xadiiskaas ibnu sakan waa saxiixiyey nawowi wuxuu yidhi waa xasanun jayid ayuu yidhi bayhaqi wuxuu tilmaamay inuu qawi yahay albani waxa uu sheegay inuu xasanulisnaad yahay weliba shawaahidna waa leeyahay riwaayo kalena waxaa ku soo aroortay ilaa an tara duhra qabla dalik inay aragta mooyaane gabadhu daahirnimo afartanka ka hor inay aragta mooye haddii kale afartanka ayaa dhiiggii dhalmada ay u fadhinaysaa oo u joogaysa marka culammada qaarkood waxay qaateen xadiiskaasoo waxay yidhaahdeen xadka ugu badan ee dhiigga dhalmada lagu xadaynayaa wuxuu noqonayaa afartan maalmood buu noqonayaa imaamu tirmidi wuxuu odhanayaa أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي ahlucilmigu waxay ku ijmaaceen hadday saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam yihiin iyo hadday taabiciintii yihiin iyo hadday ciddii ka dambaysay yihiin in dumarka nufasada ah ee dhiigga nifaaska ku sugani salaadda ay ka tegayso afartan maalmood ilaa an tara tuhra qabla dalika fataktasilu ka hor inay aragto daahirnimo mooyaane hadday ka hor aragto daahirnimo way maydhanaysaa waana tukanaysa waa maydhanaysaa waana tukanaysaa hadday daahirnimo ka hor aragto fa idaa ra'at iddama bacda alarbaciin fa ina akara ahli alcilmi qaaluu laa tadacu asalaata bacda alarbaciin wa huwa qawlu akari alfuqahaa imaamu tirmidi wuxuu kale ku sii daray tirmidi kitaabkiisu fawaa'id gaaruu leeyahay culammada qaarkood waxay yidhahdeen afar iyo toban faa'iide ayuu leeyahay waxaana ka mida inuu axaadiista kala caddeeyo min xaysu alcamal iyo min xaysu cadami alcamal arba cashara faa'ida afar iyo toban faa'iiday sheegeen marka fawaa'idda ay culammadu sheegeen bay ka mid tahay wuxuu caddaynayaa haddii gabadhu dhiiggii ay aragto afartanka dabadeed jamaahiirta culammadu inay leeyihiin salaadda kama tegayso waana sida akharu fuqaha ay yidhaahdeen xagga saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam haddii la eego waxaa la sheegay saxaabo mutacadid ah oo afartankaa ku qayday oo ku xadeeyey dhiigga nifaaska imaam axmed wuxuu ka sheegay muddada nifaasku inay afartan tahay cumar bnu khataab buu ka sheegay oo ibnu cabaas buu ka sheegay oo anas buu ka sheegay oo caa'id ibnu camri buu ka sheegay oo cusmaan ibnu abilcaas buu ka sheegay oo ummu salama ayuu ka sheegay waxaa culamo mutacadidi ay yidhaahdeen cid saxaabadii nebiga ka mida oo khilaafsan sida saxaabadaasi sheegtay lama oga walaa yucrafu lahu min asaxaabati mukhaalif mukhaalif saxaabada ka midoo qowlka saxaabadaasi sheegtay khilaafayna lama hayo saas aawadeed bay culammada qaarkood waxay yidhahdeen waaba ijmaac waxaa ka mid a isxaaq saaq ibnu raahweyhi wuxuu yidhi huwa sunnatu lmujtamacu calayha waa sunnada lagu kulansan yahay weeye in xadka ugu badan nifaasku uu yahay afartan taxaawi wuxuu yidhi lam yaqul bisittiina axadun min alsaxaaba dhiigga nifaaska lixdan baa ugu badan axad saxaabada ka midoo sidaa yidhi ma jiro ee ciddii ka dambaysay ayuunbaa yidhi lixdan baa ugu badan sanadka ugu caalisane loo hayaa waxay tahay waa in taabiciinta qaarkood laga sheegay inay yidhaahdeen dhiigga dhalmada lixdan baa ugu badan markaa dee haddii xadiisku siduu sheegaayo aasaartuna ay tilmaamayso saxaabadiina mukhaalif aan la ogayn ay intuba sheegayaan xadkii nifaaska afartanka inay tahay xaddul akhar bay noqonaysa waxaa laga qaadanayaa wixii ka badan inaan nifaas la ictibaarinayn taasaa laga qaadanaya culammada odhanaysa dhiigga dhalmada lixdan baa ugu badan oo shaafici qowlkiisa mashhuurka ah uu ka mid yahay tirmidi isagu wuxuu ka soo naqlinayaa shaafici si khilaafsane oo isagu inuu afartanka yidhuu ka soo naqlinayaayo culammadaasu ku darayaae laakiin sida mashhuurkaa ah ee kutubta shaaficiye ku sugani waa inuu shaafici qabo dhiigga dhalmada lixdan baa ugu badan haalibkuse waa afartan culammada ku tagtay in xadka ugu badan dhiigga dhalmadu uu yahay lixdan oo shaaficiyadu ka mid tahay waxay u cuskanayaan waxay leeyihiin almucawalu calayhi huwa alwujuud waxaa la cuskanayaa waa jiritaanka dhiigga waa arrin wujuudi ah markuu dhiiggu joogo xukunkiisii buu yeelanayaa markuu go'ana oo calaamadii daahirnimada la arkana xukunkeedii buu yeelanaya marka sidaas aawadeed haddii taa laga eego waxaa la ogaaday dumar aan badnayn in dhiiggaasi uu ku baaqi noqdo ilaa lixdan maalmood oo waxay yidhaahdeen meesha maajishuun la yidhaahdo dumarkeeda waxaa laga sheegay inuu dhiiggooda dhalmadu lixdan maalmood inuu yahaa la soo naqliyey calaa haadaa waxay yidhaahdeen maadaama la arkay dumarka qaarkood dhiiggaasi inuu ku baaqi noqdo ku sugnaado oo uu daa'imo lixdan maalmood in la kala saaro maahe waa in la israaciyaa oo layahay dhammaantii waa nifaas qadar aanu maqallay dumar inay dhiig dhalma helaanna lixdankaa ugu badan marka umuurahan wujuudka iyo jiritaanka iyo helitaanka ayaa loo cuskadaaye marba haddii la helay wax afartan ka badan waxaa lagu xambaarayaa inay qaliil tahay waana la ictibaarinaya asartii axaadiistu waxay sheegayaanna waxaa lagu xambaarayaa waa maxmuulatun cala alghaalib sidaa ibnu taymiyaba sheegay ibnu taymiya haddaba wuxuu leeyahay qowlkan uu sheikhu inooga soo naqliyey qowl kaloo ka duwan oo u badinaayo dhiigga dhalmadu inuu afartan ugu badan tahay wixii ka badan inaan la ictibaarinayn oo kitaabkiisa sharxu cumdati alfiqhi marka uu sheikhu sheegay in dhiigga dhalmada afartan ugu badan tahay sidiibuu ku sharxay sheikhu waana ku nuxnuxsaday adilana waa u raadiyey waxaanu soo naqliyey imaam axmed saxaabada uu ka sheegay iyo in markaa mukhaalif saxaabe aan la ogayn iyo isxaaq inuu yidhi waxa waa sunnadii lagu kulansanaa iyo taxaawi hadalka uu yidhi cid saxaabada ka midoo lixdan sheegtay lama hayo ciddii ka dambaysunbaa sheegtay weliba hadalkaa culamo kalena waa yidhaahdeen oo ibnu cabdilbar wakhayruhu ay ka mid yihiin wuxuu odhanayaa ibnu taymiya wa xadiisu ummi salamata daahiru alcumuumi fii jamiici nufasaawaati dumarka waxa weeye nifaaska ku sugan oo dhan inuu ku caami yahay buu daahir ku yahay waxaanuu yidhi xadiiskani markuu sheegaayo afartan bay fadhinayaan ama fadhin jireen ilaa an tara duhra qabla dalik dee haddii bacda dalika ay aragto inay ka duwan tahay ku tusinaysaa oo siyaaqa laga fahmaya ilaa an tara duhra qabla dalik sidaa loo yidhi looma odhan cagsigeeda oo hadday dabadeed aragtana waa la mid yacni dhiiggii hadday dabadeed aragtana waa la mid lama odhan ee marka la yidhi afartan bay fadhinaysaa dumar makhsuusana aan laga hadlayn ee dumarkii wakhtigii nebiga joogay yacni laga hadlayo dee waxay ku tusinaysaa in aynay ka badan karin nifaasku wakhtiga aanu ka badan karin riwaayaa la soo wariyey haddaba culammadu ay yidhaahdeen nakaara ku socon oo sheegaysaa nisaaunnabiy dumarkii nebigaa fadhin jiray muddadaas culammadu waxay lafdigaas waa munkar waayo dumarka nebigu sala allahu alayh wasalam zawjaadka nebiga dee khadiijoo qura ayuunbaa wax u dhashay maariya iyadu zawje ma ahayn nisaa'unabiy marka la itlaaqana zawjaadku ku dhacaya khadiijana waa hore oo qadiimay dhimatay oo qabla wujuubi asalaati waasawm salaad iyo soomba intaanu waajibin ka hor bay khadiija dhimatay culamada qaar baa saaray dumarkan kalena wax nifaasba ku dhacay ee zawjaadka nebiga ah maba jirin ila gabadh kaleoo nebiga wax u dhashay oo zawje u ahi oo aan khadiijo ahayna ma jirtee calaa haadaa lafdiga noocaasa nisaa'unnabiyi sheegayaa waa lafdi munkar ah sida macruufkii marka waxay noqonaysaa kaanat innufasaa'u calaa cahdi rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam oo annufasaa'u la cammimayo ciddii odhanaysa khaalibkeeday ahayd ama jamac dumarka ka miday ahayd arrinkani oo dumarka ma wada ahayn iyagaa daliil laga rabaa walaa daliil xoogaa waa sii tawdiixin calaa haada qowlka qawigi wuxuu noqonayaa in afartanka lagu xadaynayo itibaaca daraaddiid culammada mucaasiriinta bacdi ka midii waxay sheegeen arrinay ka soo naqliyeen dhakhaatiirto waxay yidhaahdeen gabadhu markay umusho dhiig baa ka yimaadday yidhaahdeen dhiiggaasina wuxuu yimaadaa lix usbuuc buu yimaadaa lix wiig wixii ka dambeeya lixdaa wiig dhiiggaasi nooc kaluu noqdaa nooca hore yimaada maaha culammada mucaasiriinta qaarkood waxay ka soo rareen dhakhaatiirtay ka soo rareen lixda wiig haddii la eego waxay noqonaysaa waa laba iyo afartan maalmood bay noqonaysaa dee afartankii waa taqriibi bay markaa noqonaysa waxa raacay ay sheegayaan waa laba maalmood waxaanay tilmaameen nooca dhiigga ah ee imanaya intaa dabadeed inuu ka duwan yahay noocan hore waayahay qultu wacalaa haada faida zaada damuha cala alarbaciin sidaa marka lagu socdo sheikhu sidaa ibnu taymiya uu ka soo naqliyuu arjaxaya isaguyo xad inaanu lahayn buu isagu marayaaye laa xadda liakarihi walaa liaqalih walaa liaqalihi lafteeda culammadu waa isku khilaafaan qaarkood waxay leeyihiin dhiigga nifaaska waxa ugu yar waa aqaluhu laxda ilbiriqsa ugu yar bacdi kale waxay leeyihiin waxa ugu yar arbacata ayaam alaaata ayaam yowman wa leyla yacnii waxay kala sheegeen aqwaal kala duwan bay sheegeen bacdi waaba ka yareeyeenoo waxay yidhaahdeen xad ma laha waayo waxaaba dhici kartay yidhahdeen gabadha ilmaha inay dhasho oo aanu wax dhiigiba innaba aanu ka iman haddii wax dhiigiba aanu ka imanin bacdi baa waxay yidhahan nifaas ma yeelanayso caaishaa gabadh ku tidhi baa la yidhi waan dhalayoo naba dhiiga igama soo bixin wax yarna xataa igama iman dee taahir baad iska tahay ku tidhi bay tiri waxaa la yidhi daahir baad iska tahay bay ugu jawaabtay marka calaa haada maadaama laxdo wax ka yarna sidaa loo sheegayoo xatmi aynay ahayn ilaaba ilaa in dhiig yimaado waxay noqonaysaa laa xadda liaqalihi in lagu socdo inta ugu yar inay xad lahayn shaaficiyada waxaa mashhuura inay yidhaahdaan wa aqaluhu laxda ilbiriqsa ugu yar ha yeeshee muzani oo saaxibu limaami ashaaficiy wa tilmiiduhu ardaygii shaafici ahaaday ama saaxiibkiisiiba ahaaday waxau isagu yidhi arbacatu ayaam baa ugu yar aqwaal kalena waa laakiin sida agsarkoodu maraan wa aqaluhu laxda agsarka shaaficiyadu siday maraan waa saas calaa kulli xaal mar haddaan deliil aynaan haynin waxaanu leenahay laa xadda liaqalih tan kale aasaarta iyo axaadiista la soo wariyey iyo mukhaalif saxaabiya inaan la ogayn ayaynu u doorannay qowlka arbaciinka qultu alcallaama ibnu cuthaymiin waxau uhi raximah ullah wa calaa haada sidaa marka lagu socdo fa idaa zaada damuha cala alarbaciin haddii gabadha dhiiggeedu ka bato afartan maalmood oo muddo ka badan dhiiggaasi socdo wa kaana laha caadatun biinqitaacihi uuna u sugnaaday caado uu dhiiggaasi ku go'ayo bacdu biinqitaacihi bacdu inuu dib go'ayo caado ay ka leedahay oo wakhti mucayanay u baratay wakhtigaa inuu ku go'o sanano kale gabadhii konton maalmood baa dhiiggaasi sugnaadaa dhiigga dhalmadu caruur horay hore u dhashay mar walba markay ilmaha dhasho konton maalmood buu dhiiggaasi joogi jiray kadibna waa goyi jiray arrinkaas waa soo noqnoqda waa caado waa si ay u baratay waa curfi walcurfu muxakam qaacidaduna waxay tahay curfiga isagaa xaakim laga dhigaa oo lagu kala baxaa umuurahana curfigaa loo celiyaa aw daharat fiihi amaaraatu qurbi linqitaac ama waxaa ka muuqday calaamadihii inuu dhowaan go'ayo calaamadaheedii baa ka muuqatay oo caadaba uma lahayn oo wakhtiye ay u baratay intaa inuu dhiigga dhalmadu joogo ma jirin laakiin ifafaalaha waxa u muuqda inuu dhiiggani go'ayo hadda gabaabsi yahayo waa soo yaraaday taasina waa calaamad ku tusinaysa inuu go'ayo intadarat waa sugaysaa oo intay maydhato iskama tukanayso intadarat xataa yanqatica waa sugaysaa ilaa uu ka go'ayo labadaa xaal buu tilmaamay mar caada ay u leedahay ay u baratay inuu intaa ku go'o lixdan maalmood ama konton maalmood ama dhowr iyo afartan maalmood wakhti mucayan oo go'an shan iyo afartan wahaakada ama amaaraatulinqitaac baa ka muuqday waa sugaysaa ilaa uu ka go'ayo wa ilaa haddaan labadaa midnaba jirin oo caado ay u baratay inuu dhiiggani ku go'o afartan ka badanna maba jirtaba yacni marna waxa weeye ka hor buu go'aa marna afartankuu ku go'aa marna waa ka dambeeyaa marka uu ka dambeeyaana waaba horraysayoo kuwa kalaa ka dambeeyey ee afartanka ama afartanoo wax dhiman ah ama horaba uma dhalina iminkaa uga hora wax caaday leedahay uma jirto calaamaatul-inqitaacna ma muuqana dhiiggu xawligu markii hore ku socday ayuu afartanka dabadeedna ku socdaa calaamada istidhaahdo hadda waa go'ayaa ifafaaliheed uma muuqan iqtasalat waa maydhanaysaa marka wa ilaa haddayna sidaas ahayn oo caado uu ku go'ana aynay lahayn calaamaad inuu go'ayaana aynay u muuqan igtasarat waa maydhanaysaa cinda tamaami alarbaciin afartanku markuu dhammaaday maydhanaysaa dabeedna waa tukanaysa liannahu alghaalibu maxaa yeelay isagaa haalibkii ah mar hadduu haalibkii yahay waa inay maydhataa ilaa an yusaadifa zamanu xaydiha inuu e, la kulmo mooyaane wakhtigii xaydkeedu fa tajlisu waa fadhiisanaysa haddii wakhtiga xaydkuna marka la kulmo xata yantahiya zaman alxayd ilaa uu ka dhammaanayo wakhtiga xaydku fa ida inqataca hadduu go'o bacda dalika intaa dabadeed uu go'o fa yembagii waxaa haboon an yakuuna kalcaadati laha inuu caado u noqdo qadarkaas fa tacmalu bixasabihi qadarkiisay ku camal falaysaa fi lmustaqbali wakhtiga soo socda oo caaday ka yeelanaysa wa in istamara hadduu markaa daa'imo oo go'i waayo waa iska sii sugnaaday waa daa'imo waa go'iba waaye fa hiya mustaxaada dhiiggii dhabar furanka waa gabadhli weeye shubandheerkii ama dhiiggii dhabar furanka istixaadadii bay leedahay xukmulistixaadaay qaadanaysaa tarjicu ilaa axkaami almustaxaadati asaabiqa gabadhii mustaxaadadaee soo hormartay axkaamteedii bay u noqonaysaa axkaamteedii bay u noqonaysaa walow tahurat biinqitaaci addami canha hadday ku daahir noqoto dhiiggii inuu ka go'ay iyada fa hiya daahirun daahir weeye walow qabla alarbaciin afartanka ka horba ha ahaatee waxay noqonaysaa inay daahir noqoto fatakhtasilu waa maydhanaysaa wa tusallii waa tukanaysaa wa tasuumu waa soomaysaa wa yujaamicuhaa zawjuha ninkeeduna waa u tegayaa yacni waa u tegi karaa waa bannaantaa loo jeedaa ilaa an yakuuna alinqitaacu kala go'u inuu ahaaday mooyaane aqalla min yowmin maalin wax ka yar oo dhiiggii baa wuxuu maqnaaday maalin wax ka yar buu maqnaaday dabeedna waaba soo noqday falaa xukma lahu hadduu markaa sidaa ku kala go'ay dabeedna uu soo noqday xukum ma leh qaalahu fi lmughni sidaa wuxuu ku yidhi ibnu qudaama muqhniguu ku yidhi mas'alada uu halkan sheikhu inoogu tilmaamayo waxay kasii farac tahay masaladii horeynu soo aragnay maadaama shiikhu uu doortay dhiigga nifaaska in afartan aan lagu xadaynaynin ee dhiig kasta oo dhalmada dabadeed yimaadda go'oo aan istimraarinna oo daa'iminna inuu yahay nifaas farqina aanu kala lahayn inuu afartan maalmood noqdo inuu ka yaraado inuu ka bato maalinta afartanaad iyo maalinta koob iyo afartanaad daliil kala saaray aanu jirin maalintii afartanaad hadday noqotay nifaas maalinta koob iyo afartanaad daliil u diidayaa ma jiro isaguna wuxuu noqonayaa nifaas sida dhiiggu u joogay afartanku koob iyo afartankana u joogay maalmaha ka dambeeyana waa saasi leeg maalinta lixdanaad oo deedna dhiiggii sidaa ku go'o wixii ka dambeeyey macna nifaaskii loogu diidaa meesha ma yaalan nifaaskii wax loogu diidaa ma yaalan lixdan xataa waa dhaafi karaa buu sheikhu qabaa oo hadduu markaa lixdan ka badan uu dhiiggaasi sii socdo oo toddobaatan iyo wax la mida uu gaadho ama ka bataba ka bata ma tasriixin laakiin tacliilkiisaa ku tusinaya uuna go'o wuxuu noqonayaa nifaas daliil u diidaya lama hayo amaa xadiiska soo arooro intaasay fadhin jireen wuxuu ka tilmaamaya waa ficil dumarkaasaa sidaa noqday ma caddaynayso dumarka adduunyadoo dhan ku sugan ama ilaa yowmi alqiyaama jiraya ilaaba ilaa intaasuna inay noqonayso xaaladdaynu ka hadlaynana waa xaalad naadira ah. haddii ay dhacdo dumarka qaarkood naadir ahaan iyo dhif ahaan intaa in ka badan in dhiigga dhalmadu joogo waxay noqonaysaa alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wacadaman xukunku cilladu la wareegayaa joogitaan iyo maqnaanshaba cilladuna waa dhiigga dhalma keentay dhiiggii dhalma keentayna waa joogaa tacliilka shiikhu sida uu dhigan yahay haddaynu tawdiixinno wuxuu ku dhisanya saas saas aawadeed waxau yidhi haddii afartankii uu ka bato calaamaatulinqitaacna ay muuqdaan amaba qadar mucayanay u baratay gabadhani inay dhiiggaa hesho ama lixdana ama kontona ama shan iyo afartana ama shan iyo kontona iyo wax la mida waa arrin muctaad agteeda ka ah waxaa la odhanayaa intaasaa dhiig dhalma kuu ah wixii ka dambeeya xisaabsan calaamaatulinqitaac hadday muuqdaanna waa la mid waxay noqonaysaa markaas inay sugto hadday caado leedahay ama calaamaatulinqitaac muuqato dabeedna markay ka daahir noqoto ee dhiiggaasi ka go'o ay maydhato oo ay tukato haddii aanay caadana lahayn ay u baratay oo afartanka ka badan oo dhiiggaa dhalmadu u joogo calaamaad inuu go'ayo inay soo dhowdahayna aynay u muuqan waxay ictibaarinaysaa dhiiggani inaanu dhiiggii dhalmada ahayn marka way maydhanaysaa dabeedna way tukanaysaa sidii mustaxaadadoo kale ayay ka soo qaadaysa axkaamulmustaxaada ayay yeelanaysa mas'ala u baahan halkan lagu baraarugo oo ku saabsan galmada mustaxaadada inay shaaficiyadu wakhtiyada qaarkood ay yidhaahdaan waa xaaraanoo ma bannaana waa marka gabadhi ay tahay mutaxayiro ay tahay waa inay kala garanayn qadaray xaydo iyo gooru ku bilaabmo iyo sife uu ku kala duwan yahay dhiiggu midna ma garanayso waa isku wada mid waa mutaxayira xaaladda noocaasa shaaficiyadu waxay leeyihiin galmadeedu xaaraan bay ka noqonaysaa fii kulli waqti oo marna uma bannaana waayo mar kasta uu is idhahdo u galmood waxay aqbali kartaa inay xayd tahay de iyadoo xaydana inuu u galmoodaa ma bannaana iyadoo xayda inuu galmoodaana ma banaana marka waxay ku dhisan tahay ixtiyaadkii bay ku dhisan tahay waa ta odhanayo nawowi qaala asxaabuna yaxrumu calaa zawjiha wasayidiha wadcuha fi kulli xaalin wa kulli waqt lixtimaal alxaydi fi kulli waqt waltafriicu calaa qowli ixtiyaad laakiin xaawi ayaa wuxuu sheegay iyo cid kaleba weji kaley sheegeen oo inay xalaal u noqonayso وحكى صاحب الحاوي وغيره وجها أنه يحل له لأنه يستحق الاستمتاع ولا نحرمه بالشك ولأن في منعها دائما مشقة عظيمة والمذهب التحريم وبه قطع الأصحاب في الطرق كلها ونقل المتولي وغيره اتفاقهم عليه وعسدا كورنيا المجموع شرح المهذب هذا هذا لمده waxa sheegaya suyuuti kitaabkiisa alashbaah walnadaa'ir buu ku sheegaya qolyaha markaa xaaraantinimaynaya waxay ku dhisayaan qaacidadii ahayd ida ishtabahat almudakkaatu bimaytatin xarumataa neef la gowraco ilaahay dartii loo gowracay iyo neef bakhti ah amaba sanam loo gowracay baa isku qaldamoo la kala garan waaye baa la kala garan waayey labaduba xaaraan bay noqonayaan bay yidhahdeen waa tuu saaxib maraaqi odhanayo fama bihi tarku lmuxarami yaraa wujuuba tarkihi jamiicu man daraa yacni ma laa yatimu tarku lxaraami ila bihi fatarkuhu waajibun wa ficluhu xaraamun yacni qaacida ahaan markaa qawaaciddaasay ku dhisayaan qolyaha markaa wejiga kala sheegay waxay ku dhisayaan alyaqiin laa yazuul bishak qaacidadaasay ku dhisayaan yaqiintu shaki kuma zuusho yaqiinta la hubayna maxay ahayd inay gabadhan ninka xalaal u tahay bay ahayd marka gabadhii markaa inay xayd tahay bay aqbalaysaa in la yidhaahdo waa ku xaaraantinimoonaysaa sax noqon mayso waxay leeyihiin gabadhii maadaama asaalatan ay xalaal u ahayd oo yaqiinta la hubay tahay inay xalaal u tahay in shakiga soo darriyey laga shakiyey xayd ay xaaraan ku noqonayso ma noqonayso mid yaqiintii zuulinaysa maaha mid yaqiintii meesha ka saaraysa ma aha oo alyaqiin laa yazuul bishak ayay leeyihiin calaa kulli xaal wejigaas ayaa qawi ah bal halkaan ku joojinno insha allahu tacaala wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk